alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbaalan calayna wاkfir lana waliwaalidina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma wafiqna lima tuxibu watarda allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray xadiiskii dheeraa ee kacbu bni malik ayaynu ku soo jiray waxaynu joognay xadiiska aakhirkiisa ayaynu joognay wuxuu kacbu bnu maalik yidhi radia allaahu canhu wallaahi ma tacamadtu kadbatan mundu qultu dalika lirasuuli illaahi sala allahu alayh wasalama ilaa yowmi haada allah baan ku dhaartaye maa tacamadtu uma badrheedhinoo uma kasin kadbatan been ama kidbatan been dabdiga kadibatan nuskhada daarulminhaaj dabcaddii koowaad baan hayo iyadaa dabdinaysay midaan anigu hayay maaha laakiin dabdiyada la sheegay waxaa ka mid a ah kadibatan maan taxqiijin inay jirtiyo in kale kadbatan iyo kidbatan waxaana sii fiican kadbatan kaafku kor dhigan yahay kidbatanna way sheegeen culammadu inkastoo qaacidadu kolle ay keensanayso asaalatan sidaa waxa ku yimaadaa inay tahay hay-a inay tahay oo xaaladda iyo qaabka markay ku saabsan tahay baa ficlo lagu keenaa waa sida qiyaasigaa markay tahay laakiin min hayri alqiyaas waa dhacdaa inuu ku yimaado marka waxa weyaan yani masdarkuba si samaaci ah kadibatanna inuu ku yimaado si samaaciya waa dhacdaa sida sariqa laakiin ma xaqiijin ma jirtaa mise ma jirto wallaahi allah baan ku dhaartay maa tacamadtu uma kasina uma badrheedhin dabacaadka daarulminhaaj ilaa dabcadda sideedaad kadibatan bay qoraysaa maa tacamadtu uma badrheelin kadbatan wax beena uma badrheelin hal mar been la sheego xataa uma badrheelin mundu qultu dalik laga soo bilaabo markaan sidaa idhi lirasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay aan ku idhi inna min tawbatii an laa uxaddisa ilaa sidqan maa baqiitu aan sidaa idhi ilaa yowmi haada ilaa maalintaydan tan ah laga soo gaadhayo waxaa laga qaadanayaa dee xukunku wuxuu ku saabsan yahay marka loo badrheedhe haddii aan loo badrheedhin yacni dembi laguma qabo oo waxaa jirta kadibu khata iyo kadibu camdin ta qofka ku dembaabayaa waxay tahay waa beenta camdiga ahee ruuxu u badrheedho laakiin wixii khata uga dhacay oo aanu isagu u qasdin oo malaynayn inay been tahay amaba uu moodayay inay sidaa tahay dabeedna ay noqon weydo tan noocaase dembi kuma qabo wa innii la arjuu anigu waxaan rajaynayaa an yaxfadanii allaahu inuu ilaahay ilaaliyo tacaala allah isagaa korreeye fii maa baqiya muddada hadha ee cimrigayga ka hadhayna inuu ilaahay been iga dhowro oo iga ilaaliyo allah baan ka rajaynayaa insha allah waxba ma raacin maadaamuu rajaa cabbiray wa innagii nidhi rajaaga iyo insha allaahu laysma raaciyo qaala wuxuu yidhi kacb bnu maalik faanzala allahu tacaala allah wuxuu soo dejiyey tacaala isagaa korreeye laqad taaba allahu cala alnabiyi walmuhaajiriina waalansaari aladiina itabacuuhu fii saacati alcusra allah baan ku dhaartayee xaqiiqee allah waa ka toobad aqbalay bimacnaa towbadduu u daa'imsiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam oo xaaladda towbaddaa inuu ku sugnaadiyo tawfiiqda ah buu uga yeelay mid joogto ah towbaddana waa ka aqbalay cala annabiyi nabiga calayhi asalaatu wasalaam iyo waalmuhaajiriina muhaajiriinta saxaabadii muhaajiriinta ahaa iyo waalansaari saxaabadii ansaarta ahaa asxaabtaa labada qaybood u qaybsanaayo oo qolana muhaajiriin baa la odhan jiray qolana ansaar baa la odhan jiray waana magaca allah iyo rasuulkiisa u bixiyeen camalka khayrkay la yimaadeen baana loogu bixiyey muhaajiriin iyo ansaarna min xaysu ljumla waxaa fadli badan muhaajiriin baa fadli badan sidaas aawadeed mar kastoo la sheegaayo waxaa la hormariyaa muhaajiriintaa la hormariyaa muhaajiriinta ayaa la hormariyaa qur'aanka meel kastay ku soo aroortay eeg axaadiistana haalibkooda saasaa la hormariyaa allele islaa wax khilaafsan waxaan arkay yacnii hadalka yacni nebigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam allaahumma laa caysha ilaa cayshu alaakhira faqfir lilansaari waalmuhaajira taasina wuxuu hadal isku beegbeeganoo yacni waxa weeye aakhira iyo yacni markaa almuhaajira ayaa xoogaa la isku beegayey nebigu gabay ma yaqaan wamaa callamnaahu shicra wamaa yanbagii lah ma gabiyeyn laakiin hadal isku beeganoo inuu yidhaahdo ayuu markan cabbirayey taasaa keensatay taqdiimka ansaar la hormariyo inta kale waxay soo aroortay xasaba cilmi iyadoo muhaajiriin la hormarinayo inay muhaajiriintu fadli badan yihiinna waxaa sheegaayo oo laga sii qaadanayaa saxaabada waxaa ugu fadli badan alcasharatu almubasharuuna biljanna tobanka jannada loogu bashaariyey tobankuba waa muhaajiriin ruux ansaari kuma jiro waa midda kale nebigaaba muhaajiriinta ka mid ah laqad taaba allahu cala alnabiyi waalmuhaajiriina waalansaari aladiina kuwaasoo muhaajiriinta iyo ansaartaasoo ittabacuuhu nebiga raacay calayhi asalaatu wasalaam fii saacati alcusrati dhibaatada saacaddeedii yacani wakhtigii mashaqadiiyo dhibaatadu jirtay ghaswatu tabuuk baa loo jeedaaye raacday saxaabadii raacay kuwaana waa ka toobad aqbaloo ilaahay waxa weeye towbaddoodii waa aqbal bimacnaa tawfiiqdana waa u daa'imsiiyey tawfiiqdana waa u sugan saacati alcusra waxaa loo jeedaa tabuuk baa loo jeedaa tabuukna waxay ahayd wakhti dhibaato badan bay ahayd masaafadu ay dheer tahay sahaydu ay yar tahay rakuubada la fuula ay yar yihiin masaafaduna aad iyo aad u dheer tahay cadowga lagu socdaana uu aad u tiro badan yahay markaasaa waxaa dhacaysay tulid keliya in toban nin ay iska sugaanoo ninba masaafo yaro koro sagaalka kalena lugeeyaan kaasi markuu qadar yar koro oo markaa intaa saarnaado ayuu ka soo degayaa mid kale beddelkiisii koraya isaguna intii in la eg saasay markaysa markaa u miilaysanayeen hadda waa toban nin waxa la cunayaana waxay ahayd wax qaliiloo yar oo sahaydo aad yo aad baa saadku u yaraa xataa balaqa ilaa uu gaadhay qiraa'ada uu akhrinaayey kacab hadalka allah uu yidhi innahu bihim ra'uufu raxiim innahu bihim ra'uufun raxiim allah wuxuu u ahaaday iyaga mid u dhimrin badan oo raxiimun u naxariis badan wa cala ahalaasati ay wa taaba cala alhalaasati saddexdiina allah waa ka toobad aqbala alladiina kuwaasoo khullifuu la dibriday saddexdaana allah waa ka toobad aqbalay waa kacbu ibnu maalik iyo muraaratu bnu rabiic iyo hilaalu bnu umaya waa saddexdaa weeye xataa idaa daaqat calayhim alardu waxay xaaladdaa ku sugnaayeen yacni iyaga laftoodu markaa diiqiyo cidhiidhiga waxay ku sugnaayeen markaa dibudhigga arrinkooda la dib dhigay xataa idaa daaqat ilamaa iyo markay cidhiidhtoontay calayhim iyaga korkooda al ardu arladu ku cidhiidhtoontay bimaa raxubat ay biruxbiha ay maca ruxbiha ballaadhkay arladu ballaadhan tahay lala qabo inteedii ay la-eg tahay bay haddana iyaga cidhiidhi ku noqotay xataa balaqa ilaa uu gaadhay qiraa'ada uu kacab akhrinayo aayaadka ittaquu allaha wa kuunuu maca alsaadiqiin ittaquu allaha allah ka baqa wa kuunuu waxaad noqotaan maca alsaadiqiina kuwa runta sheegaaya la jirkooda noqda qaala kacbun kacbu bnu maalik wuxuu yidhi wallaahi allah baan ku dhaartaye ma ancama allaahu calaya allah ima nicmayn aniga korkayga min nicmatin nicmo qaddu weligay bacda id hadaaniya allaahu lilislaami markuu allah islaamnimada igu hanuuniyey dabadeed nicmo iima nicmayn weligay acdama nicmadaasoo acdama ka weyni badan fii nafsii aniga naftayda kaga weyni badan min sidqii runsheeggayga aan u run sheegay rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay aan run u sheegay allaa akuuna kadabtu ka beddelo sidqii baa laga beddelayaa nicmadaasoo acdama ka weyni badan fii nafsii aniga naftayda kaga weyni badan min allaa akuuna kadabtuhu yacni markaa in markaa aanan been u sheegin been inaanan u sheegin nebiga calayhi salaatu wasalaam nicmo naftayda kaga weyn allah iguma nicmayn oo waxay noqonaysaa anlaa akuuna kadabtuhu in laga beddelo sidqii laga beddelo oo fa ahlika oo dabeed aan halaagsamo haddaan been sheego oo bimacnaa beentii layga waayey dabeedna halaaggii la halaagayeyna la waayey macnuhu u dhacaayo mawdicani xoogaa waa mushkil sidaas aawadeed shuraaxda qaarkood nowcan maa wejigeedu waxa weeye ishkaal buu ka sameeyey waxay sababtay culammada qaarkood oo qaadiciyaad iyo daa'ifo kale inay yidhaahdaan laadu waa masiida litawkiid sida laada ku jirta maa manacaka an laa tasjuda ay ziyaado u tahay masiida litawkiid ayay laadanna masiida litawkiid tahay mashaayikhda qaarkooda marka hadalkooda soo naqliyay qaarkood waa ku raaceen muqaadiciyaad iyo kayrkii markaa siday yidhaahdeen bay raaceen macnihiina ishkaal buu yeelanaya waxay bacdi dooneen inay sii ishkaal bixiyaan oo waxay yidhaahdeen marka la yidhahdo laadu waa masiida litawkiid waxay noqonaysaa musta'nafa markaa lafteedana de khabar bay u baahanaysa maxaa macnuhu markaa siduu u noqonaya ila alla akuuna waxa la dabdiyey in akuuna markaa nuunka la kor dhigo inay markaa naasibo tahay ayaa markaa ka muuqata antu ila waa an iyo laaye waayah taa lafteeda markaa may ishkaal bixin bacdi laakiin istinaafkana may sheegin laadun bay yahan waa masiida litawkiid ibnu qurquul kitaabkiisa mataalicu lanwaarka wuxuu odhanayaa sheikhayagu siduu yidhi xoogaa bayin ma aha waxaa ka abyaansanoo ka cad in la yidhaahdo laadu ziyaado ma aha waxaana macnuhu noqonayaa anta in la mukhafafa min ahaqiila in lagu tawjiihiyo waa towjiihu isagu wado saaxibu mataalic alanwaar wixii carabiya ku saabsan nawowi markuu sharxu muslimka uu sheegayo wuxuu ka soo naqliyaa saaxibu mataalic alanwaar mar qurana magiciisa ma sheego saaxibualmataalic baa saa yidhi u yidhahdaa sida caanka ah ishkaal baa xoogaa ku yara jire laakiin sida loo badiyo ninka iska lihi waa ibnu qurquul weeye wuxuu yidhi wa abyanu minhu an takuuna laa ghayra zaa'idatin wa takuuna an alatii qablaha mukhafafatan min alsaqiilati wa yakunu ataqdiiru fawallaahi maa ancama allaahu calaya min nicmatin acdama min annii lam akun kadabtuhu faahlik waida qadarta laa zaa'idatan kama ta'awala ashaykhu incakasa almacnaa wuxuu odhanayaa laadu zaa'ido ma aha naafiye weeyi waa asli asli weeyi anta markaa ka horraysa laaduna waa mukhafafa min ahaqiila calaa haada waxay noqonaysaa nuunku inuu gedmo allaa akuunu la yidhaahdo marka macnuhu wuxuu u dhacayaa taqdiirku noqonayaa allah baan ku dhaartay allah ima nicmayn aniga dushayda nicmo ka weynaansha badan min annii lam akun kadabtuhu fa inaanan ahayn mid been sheegay dabeedna aan halaagsamo laada haddaad laakiin zaa'ido ku qadarto inay tahay oo sidaa ku tawjiihiso sida shiikhu u awilay ciyaad buu u jeedaaye incakasa almacnaa macnuhu wuxuu noqonayaa sidaa lidkeedu noqonaya oo waxaa macnuhu markaa u dhacayaa nicmo ka weynaansha badan allah iguma nicmayn min sidqii rasuulallaahi sala allahu alayh wasalam ka bedelo min kadibii buu noqonayaa yaa yacni markaa rasuulka inaan u been sheegay de macnahaasina waa macnihii macna kullidiya wey macna kullidiya weeyaan bacdi kale macnaha macno ku dhow bay tilmaameen oo wuxuu soo naqlinayaba markaa saaxibu daliil faalixiin ibnu callaan oo wuxuu odhanayaa yacni waa asal waxaanu markaa odhanayaa waxay noqonaysaa yacni calaa nicmatin hiya acdamu min cadami kadibi fa cadami halaaki saasuu ku tawjiihinaya weji labaad kollay waa ii muuqday cid sheegtayse ma arag bal haddii tawjiihiisu sax noqon karo iyadana waa in la eegi doonaa insha allah wallaahi maa ancama allahu calaya allah baan ku dhaartay allah iguma nicmayn aniga dushayda min nicmatin nicmo qadu weligay iguma nicmayn bacda id hadaaniya allaahu markuu allah igu hanuuniyey dabadeed islaami islaamnimada nicmadaasoo acdama ka weynaansha badan nicmadaa laga sifaynayaaye fii nafsii aniga naftayda kaga weyn min sidqii runsheegayga aan u run sheegay rasuulallaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka allah aan u run sheegay sala allahu alayh wasalam anlaa akuuna kadabtuhu ay lianlaa akuuna kadabtuhu waxaan ugu run sheegay si aanan u noqonin mid nebiga u been sheega si aanan u noqon oo fa ahlika dabeedna aan halaagsamo si aan taasi u dhicin oo haddii aan markaa been sheego dee halaag baa ka imanaya kamaa halaka siday u halaagsameen aladiina kuwii kadabuu been sheega oo nebiga calayhi salaatu wasalaam u been sheegay sidii hore ictimaad ina allaha tacaala allah isagaa korreeye qaala wuxuu yidhi liladiina kuwii wuxuu ku yidhi kadabuu been sheegay xiina anzala alwaxya goortuu waxyiga soo dejiyey shara maa qaala liaxad shara maa kii wax ugu shar badan qaala liaxadin cid uu ku yidhi waxa ugu sharka badan buu ku yidhi faqaala allahu tacaala allahu wuxuu yidhi sayaxlifuuna billaahi lakum sayaxlifuuna way dhaaranayaan billaahi allah bay ku dhaaranayaan lakum idinka idiin dhaaranayaan waa munaafiqiintii idanqalabtum ilayhim markaa iyaga xaggooda u soo laabataan bay walle idiin marayaan oo idiin dhaaranayaan waxay idinku dhaaranayaan litucriduu canhum si a xaggooda uga jeesataan fa acriduu jeesta canhum iyaga xaggooda ka jeesta jeesiga iyagu doonayaan waa inaan la dhibaatayn oo laga jeesto oo iyagoo karaamadoodii haysta yaa iyagoo sharfan in laga jeesto laakiin taxqiir in looga jeestaa siday rabeen ma aha yaa wax nafle maahae xaggooda iskaga jeesta ayaa markaa macnuhu u dhacaya innahum yagu rijisun qurun weeye qurun weeye oo munaafiqiintii baa la sheegaya waa qurun ictiqaadkoodii iyo camalkoodii baa wax waxumaaday wa ma'waahum hoygoodu jahannamu jahannamo weeyi jazaa'an bimaa kaanuu yaksibuun wuxuu hoygoodu jahannamo u noqday abaalmarin la abaalmarinayo daraaddeed ama yujza'una jazaa'an abaal baa la abaalmarinayaa oo jahannamo lagu abaalinayaa bimaa kaanuu yaksibuuna bisababi kasbihim kasabkoodii daraaddii xumaa ay shaqaysteen aawadeed baa jahannama loogu abaalmarinaya yaxlifuuna lakum waa idiin dhaaranayaan oo idinka idiin dhaaranayaan itardaw canhum si aa uga raalli noqotaan aawadeed bay idinku dhaaranayaan fa in tardaw canhum haddaa ka raalli noqotaan xaggooda fa ina allaaha allah laa yardaa kama raalli ahaa can ilqawmi duulkii alfaasiqiina faasiqiinta ahaa ee taacada ilaahay ka baxay allah kama raalli ahaa marka dee waxaa la sheegay waa la fadeexadiyo been inay ku dhaaranayaan baa la sheegay waxa la sheegay inay qurun yihiin baa la sheegay waxa la sheegay inay jahannamo hoygoodu yahay baa la sheegay waxaa la sheegay haddaaba ka raalli noqotaan allah kama raalli noqonayaa la sheegay marka wax la yidhaahdo cid laga yidhaahdo wixii ugu xumaaba yagii laga yidhi qaala kacbun kacbu bnu maalik waxau uhi radia allahu canhu kunnaa waxaannu ahayn khullifnaa qaar nala dib riday baanu ahayn ayuha halaasatu waxaan khasisayaa soo khaas yeelayaa saddexdan baan soo khasisayaa soo gaar yeelayaa can amri ulaa'ika kuwa arrinkooda ayaa nalaga dib riday oo towbaddayadii baa markaa waxa weeye arrinkeedii ladib loo dhigayoo nala dib riday ayuha asalaasatu culammada shuraaxdu waxay yidhaahdeen ikhtisaas baa looga jeedaa laakiin asalku nidaa buu ahaa asalku nidaa buu ahaa oo yaa ayuha ahalaasatu baa asalku noqonayey laakiin muraadka halkan looga jeedaa ikhtisaas weeye oo ikhtisaaska sawti la nasbin jiray waxay yidhaahdeen maadaama asalku uu nidaa ahaa sida qastallaani uu ka cabbiraayo yacni markaa sharxiisa bukhaariga wuxuu odhanayaa asalku maadaamuu nidaa ahaa oo baab kale loo naqliyey oo ikhtisaas loo guuriyey qaacidada carabigu waxa weeye haddii markaa shay baab laga naqliyo laga guuriyo baab kale loo raro sidii horaa loo baaqi yeelaa saasuu qastan odhanaya culammaduna dhammaan waxay sheegayaan ikhtisaaska marka ayu waa la bineeyo maadaama ay asaalatan binaysnayd binihii baa loo baaqi yeelay laakiin maxallu nasbi unbay dee taallaa waxaan gaar yeelayaa khasisayaa ayuha salaasatu saddexdiinnan ayaan khasisayaa can amri ulaa'ika kuwa arrinkooda ayaa nalaga dibridoo nalaga dembaysiiyey kuwaa beenta sheegay alladiina kuwaasoo qabila minhum iyaga ka aqbalay rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay xiina xalafuu lahu goortay u dhaarteen uu ka aqbalay daahirkoodiiyo waxay muujisteen kuwaasaa nalaga dembaysiiyey fa baayacahum yaga baycadii buu la galoo baycaduu u cusboonaysiiyey wastakfara lahum allahna dembidhaaf buu uga beriyey laakiin maadaamay munaafiqiin ahaayeen ciddii aan nifaaqa ka toobadkeenin istikfaarku waxba u tari maayo yaa sawaa'un calayhim astakfarta lahum am lam tastakfir lahum in tastakfir lahum sabciina maratan falan yakfir allaahu lahum yacnii isku mid bay u tahay inaad ilaahay dembidhaaf uga barido iyo inaad uga baryin haddaad toddobaatan goor allah dembidhaaf uga barido allah uma dembi dhaafaayo waa warcad wa arja'a waa dibdhigay rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay irjaagu waa ta'khiir waa dibudhigis murji'ada maxaa murji'a loo yidhi waxaa murji'a loo yidhi yacni waxa weeye camalkiibay iimaankii ka saareen oo ka dibdhigeen qaarkoodna camalka iyo qowlkaba iimaanka waa ka saareen oo waa ka dibdhigeen sidaas aawadeed baa murji'a loo yidhi turji man tashaa'u turji'u man tashaa'u waa qira'a sabciye turji'u waa irjaagii wa arja'a waa dibdhigay rasuulullaahi allah rasuulkiisu sala allahu alayh wasalam amranaa arrinkaiyaguu dibdhigay xataa qada allahu tacaala ilaa uu ilaahay xukumay tacaalaa ilaahay isagaa korreeye fiihi arrinka yaga gudihiisa bidaalika kaas uu ku xukumay ina laga toobad aqbalay oo towbaddayadii la aqbalay ka la soo sheegee la tilmaamayaa waa kii waa qabuulka towbadda la aqbalay qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi isagaa allah korreeye tacaalaa waxaa loo keenaa waa madxiyo waa jumlo madxiyo ammaan ah allahna ammaanta waa jecel yahay yaa wa cala asalaasati aladiina khullifuu ay wataaba cala asalaasati saddexdiina waa ka toobada aqbalay aladiina kuwaasoo khullifuu la dibrido arrinkooda la dib dhigay walayse aladii kii ma aha dakara oo allaah sheegay oo mimaa khullifnaa waxaana lagu dibriday ah takhallufanaa dibudhacayaga annagu aanu dib dhacnay ee canilghaswi duulaankii jihaadka ahaa ee tabuuk aannu ka dib dhacnay maaha takhliifkana la dibriday kaa maaha kaa annagaa dib dhacnay takhallufanaa dibudhacayaga maaha waa layse khabarkeedii can ghaswadii duulaankii jihaadka inaanu ka dib dhacnay dib u ridistu taa ma ahayn wa innamaa huwa wuxuu ahaaday oo qudha takhliifuhu iyaana inuu nebigu calayhi salaatu wasalaamna dib rido arrinkayaga dib u dhigay wa irjaa'uhu iyo dib u dhigistiisa amrana arrinka iyaga uu dib u dhigay waa isla macni weeye uu naga dibdhigay caman xalafa lahu ciddii u dhaaratay oo been u sheegtay naga dibdhigay wactadara ilayhi u cudur daaratay ciddaa inuu naga dambaysiiyey oo arrinka iyaga dib uga dhigay oo fa qabila minhu oo uu ka aqbalay ciddaa marka waxay dhaaratay una cudur daaratay daahirkoodii uu ka aqbalay dhaartoodii iyo cudurdaarkoodii annagana naga dibriday kuwa la dibriday waa annaga weeye waxaa naloo dibridaynaa waa in kuwaana laga dambaysiiye oo shacnigayga la dibdhigay oo la yidhi run bay sheegeene ilaahay ha soo xukumo xukunka ilaahay baa la sugayaa muttafaqun calayhi xadiiska waa laysku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labadaba soo wariyey wa fii riwaayatin riwaayo saxiixa ku sugan waxaa ku sugnayd ana anabiya sala allahu alayh wasalam in nebigu calayhi salaatu wasalaam kharaja uu soo baxay eh, fii ghaswati tabuuk ghaswadii ghaswatu tabuuk la odhan jiray yowma alkhamiisi maalin khamiisa buu baxay yacni markuu tabuuk u baxayey ee uu madiine ka safrayey maalintuu baxayey waxay ahayd maalin khamiis ah wa kaana wuxuu ahaan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam yuxibu mid jecel an yakhruja inuu baxo yowma alkhamiisi maalinta khamiis inuu baxoo safro waa jeclaa maalmaha maalin kasta waa la safri karaa maalin safarku mamnuuc yahay ma jiro ama arbaca ha ahaato ama sabti ha ahaato ama jimco ha ahaato ama arbaca bil ugu dambaysa ha ahaato ama arbaca safar ha ahaato ama arbaca safar ugu dambaysa ha ahaato maalin aan la safri karini ma jiro maalin kasta waa la safri karaa in maalmaha qaarkood la baasaysto oo la yidhaahdo maalin heblaayo lama safro in la yidhaahdaa waa mas'alo markaa waxa weeye istidraad ahaan aan u galaye yacni waxa weeye waa midaan markaa sax ahayn oan bannaanayn waa tiyara baasaysuguna ma bannaana adtiyaratu shirkun nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam baasaysigu waa shirki marka maalintii la doonaa la safri karaa ha yeeshee waxa fiican ou nebigu jeclaa calayhi salaatu wasalaam maalintuu safrayaa inay noqoto maalin khamiis yacnii saa waa jeclaa laakiin mid ugu baaqan jiray ma aha wa fii riwaayati riwaayo kaleoo bukhaariga ku sugan iyo muslimkaba waxaa ku sugnaa kaana wuxuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam laa yaqdamu min safarin midaan ka imanin safar ilaa nahaaran goor maalina mooye goor kale kama iman jirin fi duxaa weliba goor barqa ah mooyaane goor kale kama iman jirin nahaarka ka beddelo fa idaa qadima markuu yimaado bada'a wuxuu ku bilaabi jiray bilmasjidi masjidkuu ku bilaabi jiray oo ugu horrayn masjidkuu tegi jiray fa sallaa fiihi rakcatayni wuxuu ku tukan jiray laba ragcadood uma jalasa fiihi dabeedna masjidka gudihiisuu fadhiisan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkani waa xadiis weyn wax fara badanna waa koobsanayaa ahlucilmiga qaarkoodna kutubo gaaray ka allifeen fawaa'id fara badanna waa lagala baxaa yacnii fawaa'idaan badnayn darsiga gudihiisaynu ku sheeg sheegnay wax yar haddaynu u idaafayno waynu iskaga gaabsanaynaaye mawduucyada lagu sharxaa la raajici doonaaye masalada koowaad waxay tahay jihaadku haddii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu istinfaar sameeyo ou dadka yidhaahdo soo baxa waxay noqonaysaa cidduu istinfaarka ku sameeyeyoo inay soo baxaan uu ka dalboo amray wuxuu ku noqonayaa farducayn maa lakum ida qiila lakum unfiruu fii sabiili illahi ithaaqaltum ila alard araditum bilxayaati addunya min alaakhira fama mataacu alxayaati addunya fi alaakhirati ila qaliil ila tanfiruu yucadibkum cadaaban aliima waxaa laga qaadanayaa haddii lagu yidhaahdo baxa in markaa waajibaayo haddii la bixi waayona cadaab lagu mutaysanayo marka inuu tacayunayo fardacayn noqonaya laga qaadanaya nebigu hadduu sidaa yidhahdo fardacayn buu noqonayo imaamka muslimiintuna xilli walba ha joogee hadduu yidhaahdo soo baxa oo istinfaarka sameeyo isaga xaqu nafiir lehe yaa xaalka caynkaasa isagana hadalkiisa waa ku tacayunaya iyo dalabkiisa iyo amarkiisa taasi waa faa'iido saas aawadeed bay saxaabadii waajib ugu wada noqotay ruux isagu macduur ahaayoo markaa dacafadii ka mid ahaa mooyaane iyo caliy bnu abitaalib oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi markaa waxaweye madiina iga sii wakiil noqo oo khaliifo iga sii noqo mooyaane inay wada baxaan laazim ku noqoto waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a waxyaalaha qofka khayrka ka mashquuliya waxaa ka mida yacni adduunyada iyo markaa inuu milicsado ayaa ka mida marka in aad looga taxadiro waxaa ka mida wahsiga oo dee waxa weeye mar walba waxaan is idhahdaa buu diyaargaroob markaasaan waxaan is waa diyaargaroobi kartaa waxba kugu qaadan mayso taswiifka camalka khayrka alla dibdhigayo waxay ka mid tahay waxyaalaha qofka reeba marka aad waa in looga taxadira la yska jiraa laa tusawif camal alkhayri ilaa hadin lacalla hadan ya'tii wa anta faqiidu yaa camalka khayrka berri dib ha ugu dhigin waxaa laga yaabaa berriyi inay timaaddo adigoo aan markaa waxba noolaynba oo lagu waayi yaa hor baa laga sameeyaa shayga khayrka ah lama dibdhigo waxay culammada qaarkood yidhaahdeen acdamu silaaxi ibliis attaswiif hubka ibliis waxaa markaa waxa ugu daran oo ugu weyn dib oo qofka markuu doonaayo khayrka inaan u samaynin ibliis muxuu yidhaahdaa war waad samayn doontaaye markaa iska joog haa dib baad ka samaysaa dib baad ka toobad keentaa dib baad camalkaa kala timaaddaa dib baad ka haleeshaa dib baad ka xajidaa yaa intee camal khayra dib u dhigaysayba camalkii khayrkaha aan la solansiin dadka qaarkood intuu ilaahay maal siiyey ay xoolo heleen oo xajka ku waajibay ayay dib dhigeen dib baad ka xajidaa dib ka xajidaa siday caynkii isu lahaayeen dib baad ka xajin doontae dib ugu dhigayeen bay ku dhinteen qaarkoodna xooluhuba ka baxeen markaasay waxay noqdeen fuqaro maalkiina aan haynin xajkii sababteeda ugu waajibayna uu dummadooda saaran yahay ille mar hadduu ku waajibay ka dhici maayeen isagaa tafriidka la yimi oo ka gaabiyey ya war xooluhu yaynay qaan kugu reebin intay kaa baxaan yaynay qaan kugu reebin oo qaantii ilaahay kugu reebin oo ahayd oo xajka ahayd yaynay kugu reebi camalka khayrka dib ha u dhigin khayrka waxaad ku dadaashaa inaad hor ka samayso cidda kaa dambaysaa inay markaa waxa weeye sadaqa kuu soo bixin doonto iyo inay kuu soo ducayn doonto ma ogid adigu intaad joogto wax ka qabso xoolahaaga adigu intaad joogto khayrka waxaad awoodaysa la kaalay dadka qaarkoodoo ilaahay maal siiyey ayaa maalkii markii ay ka tageen oo ubadkooda u hadheen ayay maalkii waxba uga quuri waayeen waalidadoodii u dhaqay waxba u quuri waayeen ninbaa qiso ii sheegay wuxuu idhi odaybaa dhintay xoolo fara badan buu lahaa xoolo qaraq ah ayuu markaa lahaa oo waxa weeye hanti maguuraana leh oo xoolo dabadeed leh oo markaysa markaa dhula leh fara badan oo qaali ah wixii oo dhan markay heleen ayaa markii dambe markay doonayeen inay qaybsadaan ayaan mid ka mida waxaan ku idhi buu idhi war maxaad aabbihiin ka siiseen xoolihii wuu dhintay odaygii odaygii xoolaha dhaqaay waa dhintay war maxaa ka siiseen wuxuu iigu jawaabay ninkaa cidina waxba uma oggola cidina waxba uma oggola ninkaasuu ku ninkaa cidina waxba uma oggola waa ayaan darra weeye ya war wakhtigaad nooshahay wax ka qabso waxaagoo yacnii hormarso camalka khayrkaad doonaysana waxa weeye samee adigu hadhow baan ku dardaarmi doonaa iyo wax la mida ha ku xisaabtamayn waxaa laga qaadanayaa fitanka in aad looga taxadiro waynu soo sheegnay laakiin waan sii yacni markaa adkaynayaa warqaddii fitnada xambaarsanayd ee ninka gaalkii u soo diray kama walaacin kacbu ibnu maalik markiiba inuu gubo wuxuu idhi tanna waa balaayo kale weeye dabeedna markiiba wuxuu ku riday dabka ku riday fitnada waa in laga dheeraadaa aad iyo aad laysaga jiraa oo laga fogaadaa intaad fogtaa la faytaa yacni waxa weeye waxa fitnada ana waa in markaa laga durkaa laakiin fitnadii haddii laga agdhowaado ama wixii fitnada xambaarsanaa la yska haysto ama ciddii fitnada markaa waxa weeye u sababaysay ruuxa fitnaynaysay uu ka agdhowaado ka dheeraan waayo halis wuxuu u yahay dee inuu fitnada ku dhaco khatarteeday leedahay waxay kaloo ku tusinaysaa dadka ahlulbaatilka ahi inaynay u yaraysanayn qofka hadday ka arkaan in yar oo simbiririxa ah ay doonayaan inay marka waxa weeye sii jiidaan oo xaggooda u jiidaan inay rabaan taasina waxay ka mid tahay waxyaalaha laga qaadanayo ayay ka mid tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa ciddii markaa dhibaata ay ku timaadaa inay sabirto waayo saxaabadani waxay kaga baxday arrinkaa sabir sabir bay kaga baxeen marka sabirka in lagu dadaalana waa laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa dembiga ruuxu uu ku dhacay inuu aad uga murugoodo waayo labadan saxaabi muraaratu bnu rabiica iyo hilaalu bnu umaya waxay noqdeen inay iska ooyaanuun taasina waxay ku tusinaysaa nadamka iyo tiiraanyada ay la yimaadeen inay fara badnayd bay ku tusinaysaa annadamu tawba tiiraanyada dembiga laga tiiraanyoodaa waa toobadkeen baa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam saasuu yidhi waxaa laga qaadanayaa cidda markaa waxa weeye yacni qofka khayrkii ka baajinaysa yaa in markaa waxa weye dheg aan u jaraqsiin oo niman reer bani salimiyi markay ku yidhaahdeen haddaad qaldanto aad saas samaysay waxaa kugu fillayd inaad cudurdaarato nebigu dembidhaaf ilaahay kaaga baryo yaa talada noocaasi ma waxay ahayd tala qaldan bay ahayd tawfiiqdu waxay ahayd siduu isagu la yimi ayay ahayd ilaahay baana sugay yaa allah baa sugayoo yacni mar bay markaa waxa weeye u sababi gaadheen dembigii inuu dembi kale ku darsado laakiin ilaahay baa sugay oo ka ilaaliyey sidaas aawadeed buu ku sugnaaday waxyaalaha marka waxa weeye sii sugayna waxaa ka mid a in markaa cidibaabkaa kuu helisay markaa ta'asiga wakhtiga masaa'ibta lafteeda waa laga qaadanaya waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya masale muhima muhima muhima masaladaasi waa maxay caaqibada runtu inay fiican laga qaadanaya runta ha la ogaado yaa qofkii markaa run sheegaa caaqibada iyo markaa waxaweyn yani cidhibta dambe wuxuu ka helayaa markaas sawaab wanaagsan iyo caaqibo wanaagsan oo maxmuuda abuu ka helayaa beentana ha laga taxadiro ha layska ilaaliyo walow haba lays yidhahdo waa lagu badbaadayaaye beenta ha layska jiro waayo hadday noqoto in lagu badbaado badbaadista lagu badbaadayaa waa mid yar oo markaysaga markaa wakhti yar ah oo cidhib xuma ka dambayso iyo badbaado la'aan runtana walow markan haba lagugu dhibe eh waxaa ka dambaysa caaqibo wanaagsan iyo sawaab wanaagsan baa ka dambayso loo aayo dee mid waxa weeye badbaado lagu waarayo laga helayo walow dhib yariba marka hore a ku dhacdee iyo mid markaa waxa weeye halaag lagu markaa waaro laga dheefayo dee waa kala duwan yihiin yaa kadibkani waxaa kadibu nifaaq buu ahaa iyagu ay la yimaadeenoo dee markaa waxa weeye dhibaato ay ku waarayaan ayay markaa ka dheefayeen oo munaafiqnimo iyo waxaasaa weheris laakiin markay macsi keliya tahay lafteeda dee ciqaab bay sababaysaa yacanii dunuubta laysku cadaabay ka mid tahay qofku wuxuu noqonayaa mucaradun bilcadaab hana is odhannin dembiga markaa iska samee waad ka toobad keeni doontaaye waxyaalaha shaydaanku ka faa'iidaystay ka mid tahay intuu yidhahdo adigu iska samee hadhowna waad toobad keeni doontaa towbaddaa in la waafajin doono ruuxa iyo in kale ma oga waa inuu aad iyo aad uga taxadiraa iska jiraa oo marka hore aanu la iman oo dembigii aanu ku sakhirin waa toobad keeni doontaa waa inaanu ku sakhirin ee dembiga waa in laga dheeraadaa laga fogaadaa aad iyo aad laysaga ilaaliya waxaa laga qaadanayaa amarka sharciga ah in imtisaal loola yimaado sidiisa loo raaco ya biduuni talacsum saxaabadii ishkaalaad may keenin yaa rasuulalahi hadduu dhibaatoonayo ka war yaa rasuulallahi armu caynkan iyo sidaa noqdaa ya yacani waxa weeye su'aala kamay keenin biduuni su'aal baa amarkii rasuulku yidhi ka dheeraada yaa ay uga dheeraadeen mid ishkaalaad iyo su'aala ka keenay ma jirin mid khilaafay ma jirin amarka sharciga sidiisa in lagu hoggaansamo loo raaco ayaa la rabaa taasna waxay caddaynaysaa fadliga saxaabada iyo sida u fadli badnay calaa kulli xaal xadiisku waa fawaa'id badan yahay qadarkaas baynu kaga kaaftoomayna xadiiska toddobiyo labaatanaad nushadan markii hore ka akhrinaya waxay ahayd nuskhad kale ahayd nushadii cali xasan taxqiijiye ahayd xoogaa akhtaaba iga muuqatay nuskhada daaruminhaaj baan soo qaatay marka arqaamta way ku kala duwantay halkii waxa weeye markaa labiyo labaatan wuxuu qorayaa hadda kani waxa weeyaan xadiiskan wuxuu ka dhigay lixiyo labaatan marka waxa weeye arqaamtii saasay isu khilaafsan yihiin marka waxa weye nuskhada daaruminhaaj baan ka akhrinaya la socda marka waxaweyaan haddaad raqamka aragto wax ka maqani ma jiraan toddobiyo-labaatan wa can abi nujaydin bidammi nnuuni wa fatxi iljiimi abi nujayd yacni saxaabiga la yidhaahdo waa cimraan ibnu xusayn ee waxaa muslim ka soo wariyey dabdi bilxuruuf buu sameeyo bidammi nnuuni yacni nujayd xaaluu ku sugan yahay nuunka godaalkiisa wa fatxiljiimi iyo jiimka kordhigiisa uu ku sugan yahay oo nujayd ay tahay waa si aan loo qaldin oo najiid iyo yacni markaa si kale aan loo odhan cimraana bni lxusayni oo cimraanoo ina xusayn ah ahaaday alkhusaaciyi radia allaahu canhumaa ilaahay raalliha ka noqday isagiiyo aabbihiibe anna imra'atan in gabadh min juhaynata juhayno ka midii atat ay u timi rasuulallaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay u timi ayuu sheegay yacnii dakara wuxuu sheegay anna imra'atan in qof dumara oo min juhaynata qabiilka juhayno ka midii atat ay u timi rasuulallaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxay u timi wahiya xublaa walxaal hiya iyadu xublaa ay uur leedahay min azina uurkaasina min azinaa zina xaggeedu ka ahaaday waxay uur la lahayd yacni markaa zina ayaa markaa uurkaasi yacni markaa u ka yimi weysnaysatay fa qaalat waxay tidhi yaa rasuula allaahi rasuulkii ilaahayow asabtu xaddan fa aqimhu calaya asabtu waxaan asiibo ku dhacay xaddan xad baan ku dhacay xad xuduuddii sharciga ka midaan ku dhacoo zina ah ayaan ku dhacay fa aqimhu calaya iga og xadkaa iga gudo iga og fa dacaa fadacaa llaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu u yeedhay nebigii ilaahay sala allahu alayh wasalam weliyahaa ruuxii mas-uulka ka ahaa ee weliga u ahaa ayuu u yeedhay fa qaala wuxuu yidhi axsin ilayha u samafalo wanaaji fa idaa wadacat markay uurka dhigto fatinii yani marka ay faatinii biha ii keen markay uur ka dhigto ii keen fa facala waa sameeyey fa amara biha nabiyu llaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu amray nebigii allah sala allahu alayh wasalam in maryaha lagu xidho ayuu amray maryaheeda lagu adkeeyo fa shuddat waa lagu adkeeyey calayha korkeeda siyaabuhaa dharkeedii baa lagu adkeeyey si aan cawradeeda u faydmin uma amara biha dabeedna nebigu waa amray calayhi salaatu wasalaam farujimat waa la rajmiye oo dhagax baa lagu dilay yacnii guur horay soo martay maadaamay guur hore soo martay oo saxiix ah oo galmana ay ku dhacday guurkaas kadib markaa qofku hadduu sinaysto dexadkiisu wuxuu noqonayaa rajmi in dhagax lagu dilo saasuu nebigu u amray in dhagaxa lagu dilo fa rujimat dhagixi baa lagu arjumay oo lagu dilay uma sallaa calayha dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam gabadhii waa ku tukaday salaatuljanaasa fa qaala lahu cumaru radia allaahu canhu cumar baa wuxuu ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam lahu nebiguu ku yidhi lilnabiy sala allahu aleyh wasalam damiirka haaduu nebigu u noqonaya tusallii calayha yaa rasuula allahi waqad zanat waa min baabi xadfi hamsati alistifhaam atusallii miyaad ku tukanaysaa calayhaa gabadhan korkeeda miyaad ku tukanaysa gabadhan miyaad ku tukanaysaa yaa rasuula allaahi allah rasuulkiisiiow waqad zanat ma waxaad ku tukanaysaa walxaal qad zanat ay sinaysatay miyaad ku tukanaysa qaala wuxuu idhi nabigu calayhi salaatu wasalaam laqad taabat way toobad keentay macnuu wuxuu u dhacayaa haa waa ku tukanaya dabeedna sababtuu caddaynaya wuxuu idhi laqad taabat allah baan ku dhaartayee laqad taabat dhaar baa iska qadaran wallaamu fii la afcalanna aw laqad aw la in ilqasamu qablu yuctaqad haddaad aragto la'in iyo laqad iyo la'afcalanna laam la geliyey ficil markaa waxaa weeye tawkiid wata nuunu tawkiid musaqal ah saddexdaa laam haddaad aragto waxaad garataa in dhaari meesha ku jirto imaa madkuuran wa imaa muqadaran laqad kasta dhaar baa ka horraysa yaan la sheeginba la in kasta dhaar baa ka horraysa la'afcalanna kasta yaa dhaar baa ka horraysa khusuuska afcalannana uma jeedee waa ficil kastoo noocaas wallaamu fii la afcalanna aw laqad aw in ilqasamu qablu yuctaqad laqad taabat allah baan ku dhaartayee xaqiiqee waa toobad keentay gabadhani towbatan towbad bay toobad keentay towbaddaasoo low qusimat haddii la qaybin lahaa bayna sabciina toddobaatan loo qaybin lahaa min ahli ilmadiinati reer madiine ka mid a haddii towbaddaa loo qaybin lahaa la wasicathum way wada deeqi lahayd oo wada gaadhi lahayd towba cadiimay toobad keentay wa hal wajadta miyaad heshay afdala wax ka wanaagsan oo ka fadli badan min an jaadat inay ku deeqday binafsihaa nafteeda lilaahi allah ay ugu deeqdo nafteeda allah ay u soo xidhay si xadka looga jaro iyadoo cidi ayna ku markhaati furi intay timi ay tidhi xadka iga oog oo dabeed markaa iyadu sidaa ay markaa doonayso cuquubadaa in lagu fuliyo sharciyada ah caza ilaahay isagaa haaliba wajalla isagaa weyn rawaahu muslim xadiidka muslim baa saxiixa kusoo soo wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa cidda markaa waxa weeye sinaysata iyadoo ay soo martay guur hore ay soo martay xadkiisu inuu rajmi yahay oo xadka zinadu laba qaybood buu u qaybsamaa midna waa jeedal midna waa dhagax in lagu dilo waa rajmi qofkaan guur hore soo marin boqol jeedal baa lagu dhufanayaa sida aayaddu sheegtay sannadna waa la masaafurinaya alzaaniyatu wazaanii fajlidu kula waaxidin minhumaa mi'ata jalda axaadiista nebiguna waxay ku kordhisay wa taqriibu caam iyo sannad markaa in la masaafuriyo oo beled kale la geeyo yaa culammada qaarkood waxay yidhaahdeen masaafurintii waxaa ka dhigmaysa in jeel lagu xidho laakiin jumhuurka culammadu waxay yidhahdeen waa in beled kale uu qariib ku yahay la geeyo la yidhaha sanadka halkaas oo joogo hadduu guur hore soo maray guurkaasina guur saxiixa ahaa galmana ku sameeyey galma kula yimi kadibna sinaysto xadkiisu waa in dhagax lagu dilo miyaa loogu darayaa jeedalkiiyo rajmiga iyo jeedalka miyaa la ysraacinayaa mise laysma raacinayo axaadiistu taa waa ku kala duwan tahay qaarna waxay sheegayaan in la ysku daraayo labadaba oo inta la jeedlo haddana markaa dhagaxa lagu dilayo axaadiista qaar baa ku soo aroortay axaadiista qaarkoodna waxay sheegaysaa rajmi keli ah sida xadiiskan oo kale iyo axaadiis kalaba sidaas aawadeed culammadu taas aqwaal bay ka leeyihiin ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin labada waa la ysku darayaa qaarna waxay leeyihin labada la ysku dari maayo qaarna waxay leeyihin waa arrin ijtihaadiya miyaa jeedalka loo raacinaya mise looma raacinayo imaamku waa ugu dari karaa waana ka reebi karaa qofkii rajmiga mutaystay salaasatu aqwaal baa ku sugan rajmigu waa xad sharci ah casrigan ayaan darada soo baxday waxaa ka mid a dadka qaarkood inay rajmigii dhaleecaynayaan oo ay ku jiraan qaar wadaadda sheeganaya ama wadaadda loo yaqaanno oo ay leeyihiin rajmigu maba ahaba markaa waxa weeye yacni xad sharciya maba ahaba haddaad markaa internedada eegto waxaad arkaysaa wadaaddo waaweyn oo macruuf ah oo qaarkood halkaa ay la martay altawfiiq min allah ilahay baa tawfiiqda haya bal ka warran markaysaga inuu leeyahay yacni markaa qaarkood ay leeyihiin in dhagax markaa cid lagu dilaa shareecadii nebi maxamed munaasibu ma ahee waxa weeye waa shariica yahuudiya maaha shareecadii nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam waa ayaan darra weeye nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam shan qof buu rajmiyey shan qof kow laba yuhuuda waa rajmiyoo sinaystay wuxuu kaloo rajmiyey gabadhan markaa juhaniyada ah yadana waa rajmiyo amarkiisaa lagu rajmiyey wuxuu kaloo rajmiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkii markaa la odhan jiray maacis isagana waa rajmiyey isagana waa rajmiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo nebigu rajmiyey gabadhii markaa waxawaye ninka shaqaalaha ahaa ka sinaystay waqdu yaa unaysu ila imra'ati haada fain ictarafat farjumha dabeedna waa qiratay dabeedna waa rajmi rajmigana aayad qur'aana ku timi oo tilaawadeeda la nasakhay laakiin xukunkeedu baaqi yahay axaadiis fara badanna waa ku timi oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku sheegay rajmiga waatuu yidhi marka cumar ibnu khadaab waxaan ka baqayaa dadka hadduu wakhtigu ku dheeraado inay yidhaahdaan rajmigu markaa waxa wax jira ma rajmiguna waa shay xaq oo kitaabka ilaahay ku sugan oo rasuulkuna waa rajmiyey wa rajamnaa bacdahu annaguna dabadii waa rajminna hadday dadka qaarkood odhan lahaayeen waa la nasakhay dee xaggee lagu nasakhay xukum ka dambeeyey ma jire sidii baa markaa nebiguna u sameeyey khulafadiisina ay u sameeyeen dabadii waa xad sharciya oo markaa culammada markaa muslimiinta ee ahlu sunnuhuna ay isku waafaqsanaayeen oo wax khilaafi aanu ku sugnayn wax khilaafi aanu ku sugnayn saas yadaa weeye axaadiista nabiga sala allahu alayh wasalam waa in marka la ictiqaadiyaa la raacaa sidooda markaa loogu hoggaansamaa fitanka casrigana waa in aad iyo aad looga taxadiraa walow fitnadu haba kuugu timaado yaa cid markaa waxa weeye yacni markaa aad yacni u caan ah ama markaa wadaaddo waaweyn iyo mashaayikh waaweyn yacni dariiqooda hadday kuu soo martoba ka taxadiro iska ilaali ha odhani markaysa waxaan sheekh hebel ama khalid buu sheegayaa sheekh hebel markaa waa qaldami karaa waa fitnoobi karaa waa isbeddeli karaa ya muxuu yidhi cabdullahi ibn mascuud yani waxaweye man kaana mustannan falyastanna biman qad maat faina alxaya laa tu'manu calayhi alfitna kii cid ku dayanayow ciddii dhimatay ku dayda ciddiyadoo jaaddada iyo wanaagga iyo eh, yani markaa dariiqa wanaagsan ku sugan ku dhimatay ciddaa ku dayda fa ina alxaya laa tu'manu calayhi alfitna waayo shakhsiga nool loogama aamin qabo fitno inuu fitnoobo loogama aamin qabo saas aawadeed fitnada in laga taxadirana waa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa qofku qirashada uu sinada qirto in laga aqbalayo nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa ka aqbalay qof caaqil ah oo baaliq ah oo marka caqligiisii dhammaystiran yahay wax caqligiisii suuliya aanu ku sugnayn nebigu waa ka aqbali jiray calayhi salaatu wasalaam maacis markuu qirtay sinada su'aaluu nebigu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam yaa uu marba su'aalayo lacallaka qabalta aw khamasta markaasuu maya zinaan sameeyey o aan la imin markaasuu miyuu waala yahay markaasa markaasaa mma waale caqligiisi waa qabaa maankiisi waa qabaa iyo miirkiisi markaasuu leeyahy toloma khamru cabbe markaasaa afkiisa la ursanayaa markaasaa la odhanayaa maya waxba ma cabbin markaasuu odhay atadri mazina war ma garanaysa zinadu waxay tahay markaasu haa waa ninku markaa waxaa weeye haweenaydiisa yacni sida ugu taga xalaasha ah hadduu xaaraan ugu tago cid kale ayaa waxaa la yidhahdaa zino ayaa la yidhahdaa marka waxay kaloo culammadu yidhaahdaan ruux hadduu ilaahay asturay dembiguna ka dhacay inuu is asturo oo hoos u toobad keenaa fiican ee inuu iska shifo oo yidhaahdo toonka iskeeno waa laga fiican yahay waxaa weliba ka sii xag jirtaa marka xad laga oogaya ayna jirin lazman waxay noqonaysaa inuu qariyo arrinkaana aanu markaa odhan oo markaa ku dhawaaqin allahna u toobad keeno ciddii allah u toobad keentana allah toobadda waa ka aqbalaa allah toobadda waa ka aqbalaa nebigu su'aaluhu weydiinaayo waxaa laga fahmayaa bay culammadu yidhaahdeen inuu jecel yahay inuu iqraarkan sariixa ahee uu qiranayo ka yara baydho oo dabeedna uu iska dhaafo nebigu ka ilaabto isagaaba u laqimay lacallaka waa zinaystay buu leeyahay markaasuu lacallaka qabalta aw hamasta yacni satriga ayuu nebigu jecel yahay calayhi salaatu wasalaam hadday toobad keenaan hoos toobad keenano toobadda waa laga aqbalaya ya qirashadu qofku qirtay hadduu ka noqdona dee waxba loo raaci maayo ilaa xaq ilaahay ayuu meel kaga dhacay iqraarkiisayna ku sugnaatay xaq makhluuq ma ahayn xaqullaahina markaa hadduu markaa isagu ka noqdo iqraarkiisii ka noqdo waxay noqonaysaa waa ka jabaya laakiin xaq makhluuqu wuxuu u qirtay noqosho uu ka noqdaa ka jebin mayse waayo xuquuq ullahi mabniyatun cala alcafi waalmusaamaxa wa xuquuqu alkhalqi mabniyatun cala almushaacati waaltadyiiq xuquuqda allah waxay ku dhisantahy cafin iyo saamaxaad xuquuqda khalqiguna waxay ku dhisantahy cidhiili iyo adkayn haddaad imika iska tidhaahdo hebel wuxuu igu leeyahay malyan dollar buu igu leeyahay oo yidhahdo markhaati ka ahaada dee lama kacaysid waa iska ciyaaraya iyo baddaasi kaa saari mayso ya xaq makhluuq haddaad qirato waa afkaagaa ku xidhay laakiin xaq allah haddaad qirato oo ka noqoto waxa weeye waa kaa jabaya labada baab baa kala duwan labada baab ayaa kala duwan waa in layska jiraa in waxa weeye markaysaa ashyaada noocaasa in lagu ciyaaro waa in layska jiraa in kunta lacuuban falaa talcab bidiinik haddaad tahay mid ciyaar badan baa salafka qaarkood yidhaahdeen diinkaaga ha ku ciyaareen dadka qaarkood baa waxay doonaan intay iskaga hadlaan ha dhow yidhaahdaan waa iska kaftamayey waa iska ciyaarayay dhab igama ahayn iyo wax la mida yacni saas yidhahda waxa weeye waxaa laga qaadanayaa gabadhii uurka lahayd iyadoo uurkiile inaan la rajminayn waayo ilmaha uurka ku jira waa ilmo macsuum oo dhiiggiisu dhowran yahay marka ilaa ay ka dhigayso waxba loo gaadhsiin maayo naftaasaa la badbaadinaya waxaa kaloo laga qaadanayaa gabadha marka la rajminaayo in dharkeeda lagu adkaynaayo si aan cawradeeda u faydmin waxaa kaloo laga qaadanayaa qofkii sinaystay ee dembaabay inaan isagana lagu sii dembaabayn weliba hablahay u badan tahay dadka qaarkood inay ku sii dembaabaanoo dadka qaar baa waxa dhacdaa marka inantu markaa waxa weeye ay markaa uur lagu arko ay sinaysatay ayay waxay dhacda inay mucaamil xun dadku kula mucaamilaan amaba qaarkood ay dilaanba ta noocaasi waa arrin aad iyo aad u khatara dembigay gashayna waxaa ka weyn dembiga lagula kacaa ka weyn dembigeedaa labada sahlan yaa oo zine iyo dil markaa qof markaa dhiiggiisu dhowran yahoo sharcigu dhowray dilka la dilaayo iyo zino dee dilkaa daran dilka ayaa daran marka cidda dishay dembi jariime ah bay ku kacday waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazauhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu acadda lahu cadaaban cadiima waa ruux marka dhiig xaqdarra a qaba oo u badrheedhay taana waxaa loo ballanqaaday naar baa loo ballanqaaday waciid daran baa ku sugan qofku markaa waladkiiyo ilmaha uu dhalay siduu doono kama yeeli karo xataa markuu edbinaayo garaaca uu garaacayo inuu barariyo xaquma leh hadduu markaa garaacu la dhacaayo jidhka barariyo ama markaa waxaan yacni maqaarkii markaa uu dildilaaciyo oo dhiig ka keeno amaba u barariyo waa ku dembaabay garaca edbinta intaa inuu u dhaafa lama rabo waa inuu noqdaa hayru mubarix shuruudo badan baa loo dhigaa haddama aragta marka dilkan markaa waxa weye ama dhaawaca uu dhaawacayo ama marka uu dilayo ka dhammaynayaa dee waxa weeye dembi baa markaa laga xambaaranaya dembi weyn baana arrinka noocaasa ku jira dembi weyn ayaa ku jira waxaa laga qaadanayaa cidda markaa sidaa ku dhacday in mucaamaladiisa la wanaajiyo oo dhaqan wanaagsan lagula dhaqmo axsin ilayha faidaa wadacat faatinii waxaa laga qaadanaya ruuxu hadduu toobad keeno dembigii markaa inuu ka hadhayo waana siduu baabka u keenay laqad taabat tawbatan low qusimat bayna sabciina min ahli lmadiinati lawasicathum marka waxaa laga qaadanayaa ciddii toobad keenta toobadda allah inuu ka aqbalaayo xaalkiisuna wanaagsanaanayo ayaa laga qaadanaya halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk